nakeena da'yaaray naftiina huraa nimcadaa raxmaanka niman yahow raadsha nakeena da'yaaray naftiina huraa nimcada raxmaanka nimanyahow raadshaa murbaa hortiin jireniyaadiina fura naawaada kiiciya nasaarada laya murbaa hortiin jireniyaadiina fura naawaada kiiciya nasaarada laya nakeena da'yaaray naftiinaa hura nimcadaa raxmaanka nimanyahow raadshaa nakeena da'yaaray naftiina hura nimcadaa raxmaanka niman yahow raadshaa nacabaynu qaabaan nooc walba yihiin naxariis ha naafeeya gabigood nacabaynu qaabaan nooc walba naxariis ha naafeeya gabigood nakeena da'yaaray naftiina huraa nimcadaa raxmaanka niman yahow raadshaa nakeena da'yaaray naftiina huraa nimcada raxmaanka nimanyahow raadshaa nasriga rabbiga noo muuqde hadaalina nijaastawe jabte naasinada waqudus nasriga rabbiga noo muuqde hadaalina nijaastawe jabte naasinada waqudus nakeena da'yaaray naftiina huraa nimcada raxmaanka nimanyahow raadshaa nakeena da'yaaray naftiina huraa nimcada raxmaanka iman yahow raadshaa